waqad yataqadamu mafcuulkii inuu hormaraa la arkaa mafcuulkii inuu hormaro cala alficli ficilka uu ka hormaro iyo walfaacil faacilka waxaa dhici karta mafcuulu biigu ficilka iyo faacilka labadaba inuu ka hormaro labadaba tusaale fariiqan hadaa wa fariiqan xaqa calayhim adalaala fariiqan waa mafcuulu biig hadaada ficilkaas ka dambeey faacilkiisi wey ficilkaas ka dambeey mafcuulkiisi wey faacilkiina waa allah fariiqan hadaa wqad yataqadamu mafcuulkii inuu hormaraa la arkaa cala alficli ficilka uu ka hormaray iyo wlfaacila labadaba fariiqan hadaa ayamaa tadcuu oo kaleeto ayamtaasu tadcuuda ka dambayda oo ficiliya faacil ah mafcuul bihigeedii weye waxaas waxaan ku soo ogaanay baabkii faacilka kamaa taqadama siduu noogu soo hormaray fii baabi faacil uu ku yihi wa minhu min almafcuuli bihi mafcuul bihigu ka mid ahaaday maa shay shaygaasoo udmira oo la idmaaray udmira laga rabaa meesha fiiri haddaadan qalin haysan udmira sharxa kuu saxaya hadduu matnigu kaa qalday udmira weeye wa minhu mafcuulu biguu ka mid ahaaday maa shay shaygaasoo udmira la idmaaray caamilhu caamilkiisii udmira waxaa loola jeedaa qudira la qadaray wey ee mudmar ma noqdo caamilku waxa weeyaan wuxuu noqonaa mid muqadara ah. caamilkiya wuxuu noqonaa caamil muqadar ah sidaas ayuu noqonaa oo macnaheeda loola jeedo waaba maxduufba caamilka nasbina waa mid muqadar ah jawaasan banaanaansho waajib maaha jawaasan marka goormuu jawaas noqonaa wuxuu noqonaa jawaas laba arimood marka la helo markaas ayaa caamilka loo xadfaa jawaasan tan koobaad waxay tahay waa in la helo qariina ama calaamad calaamaddaas oo booskii taagan calaamad oo ku tusayda ficilka xadfan gaar ahaantiisa maahan ficil inuu xadfan yahay ku mid ka xadfan naftiisay ku kutuse calaamad calaamaddaas oo ku tusayda caamilka xadfan waa in la helo waa shardi shardiga labaad waa inaan la helin lafdi booskii ficilka dega amase takraar iyo alfaad badan oo looga deeqtoomo ficilka sheegidiisa midna waa inaan la arag labadaas marka la helo waxaa la idhaha xadafku waa jawaas labada maxay kale yihiin kan koobaad waa in la helo qariina xaaliya aw maqaaliya qariina waa in la helo xaaliya ama maqaaliya oo kutusayda caamilka xasan laftiirtiis talabaadna waa in aan booskii ficilka uusan degin lafdi ka naib ah, ama alfaad oo la soo celceliyool badan oo tusayda in laga deeqtoomay midna waa inaan lahayn jawaas ayaa la yidhahda fiiriya sharax jawaasan muxuu ku yidhi bian qaamat waa inay istaagto qariinatun calaamad calaamadoo xaaliyatun xaalka loo nisbeeyey xaal maxay tahay macnaheedu arinka markaad fiiridaad ka fahmeyba maalan fiiri waktiga xajka xujaydi waa baxayda aeroborkaad tagta markaas aragtay mid laba go' duubsan oo le labayk allahuma labayk oo diyaaradii sii koraa maxaa leeda halkuu socda ma kaasa dair halkaad ka fahamti yaa ku yidhi xajki u socda xaaladiisaad ka fahamti xaaladiisa inta fiirida weydiin bayd qofna xaalkiisa inta fiiri ad leedahay maka wallaahi makuu rabaa kan aad leedahay fiiri ah. caamilka ka xadfan oo ah maalkuu u socda halkuu doonaya yuriidu makata ad leedahay xaalkiisaad ka fahamta ama fiiri sagaal iyo labaatan maalinaa la soomay habeenkii soddonaadaa tiri or intaad kortaan minaaradda masaajidka ordaha fiiriya bishii cabaar maray kornay oo sugeda ay yidhahda allahu akbar allahu akbar allahu akbar ay yidhahda maxaa leeda bishii arkeen soomaaha ha xaaladda weeye yaa kuu sheegay inay bishii arkeen xaaladdaa kuu sheegtay marka waxaa la idhahdaa taas qariina xaaliya hadda fiiri qofaa halkaas taagay ab dhibaata uga muuqato markii salaada laga baxay markaasu soo jeesto markaasu iska aamusa haye maxaa leeda waa qof baahanoo wax weydiisanaya dadka soo maaha isaga miyaa ku yidhi waxba weydiisaa may xaaladiisa kula hadasha marka qariina xaaliya waa saas qariina maqaaliyana waa maxay su-aal ka horeydaa laga fahmaaba su-aalaa ka horeyda ah, wa su-aaluna mucaadun fi ljawaab su-aalaa su-aasha lafdiga ku jira lafdigaasaa kutusa maqaaliyaduna waa midaas fiir marka wuxuu ku yidhi bian qaamad waa inay istaagto qariinatun calaamad xaaliyatun oo xaaladda loo nisbeeyey aw maqaaliyatun ama oraah loo nisbeeyey waa su-aasha oo tadulu kutusayda calaa khusuusiyati ficli ficilka gaar ahaantiis ficilka almaxduufi la xadfay walaysa mawdica alficli booskii ficilkana kuma sugna lafdu lafdigoo yaquumu istaaga maqaama booskiisii walaa kasratun badnaanna kuma sugna badnaantaasoo balaqad gaartay mablaqan makaanu gaarid makaanu gaaridaasoo yustaqnaa looga deeqtoonaado bihaa kasrada can alficli fa mihaalu qariinati maqaaliya dhehe maqaaliya qaaf wey qariinadii maqaaliyada ahayd naxwi qowlihi tacaala maahan xaaliyadii waa midii maqaaliyada ahayd waa ilaahay qowlkiisa oo kale waqiila waxaa lagu yidhi liladiina dadkii itaqow alle ka baqay dadaa u yimid dadkii muminiinta ee rabbi ka baqaya dad u yimaadeen maada qaala maadaa anzala rabukum ay yidhahdeen rabbigiin muxuu soo dejiyey qaaluu maxay yidhahdeen khayran khayran marka waad fahmeed khayran mafcuulk mafcuul wey ficilki waa maxee anzala khayran ah. anzaladaas halkaa laga fahmay qowlka hore m qiila fiiri waqiila liladiina اtaqow maada anzla rabkum su-aashaa laga fahmay su-aashay ku jirta anzla soo maha waaba dhawaaq ahaana loo maqla marka khayran inay mafcuul bi tahay ficilka nasbinaana uu yahay anzla su-aashay ku jirta maada anzla rabkum ay anzla khayran faxudifa waa la xadfay alcaamilu aladi huwa anzla ah lilqariinati اlmaqaaliya uu ku yidhi qariinada maqaaliyade allati taasoo hiyo su-aalu ah wa mihaalu qariinati alxaaliya naxwu qawlika inaad ku tirahda liman qof calimta aad og tahay annahu isagu yuriidu maka inuu doonay inuu maka doonayaad garata oo uu maka u socdo qofkan calaamadaha ka muuqda markaasaad tihi makata wa rabbi lkacba ah, makata iska leeda waa xadfe mafcuulka ey turiidu waxaad rabtaad u socotaa makata wlmustahiliina kuwii bisha fiirinayey idaa kabaruu allahu akbar markay yidhaahdeen maxay leedahay alhilaal walah bishiyay walaahi arkeen macneed waa maxay absaruu wey absaru lhilaal faxudifa waa la xadfay alcaamilu lidalaalati alxaali caleyh xaalkaa tusa wayakuunu liطmaaru wuxuu noqdaa wujuuban marna mafcuul biiga caamilka nasbina hadafka la xadfaa waajibuu noqda kii jawaaska waa garan kii waajibkaa ah, waa halkii waa toddoba baab isagaa kuu sheegaye waa toddoba baab laakiin qaacidadu waxay tahay marka uu waajibaa ah, laba shay waa in la helo ko qariina ku tusayda waa inay meeshaad joogto qariina ku tusayda ficilka xadfan laftiisa labo booskii ficilka waa in lafdi kala dega oo ka naaiba ah. amase takraar lafdi soo noqnoqday ama alfaad badan oo looga deeqtoma waa inay meesha taala tii marka hore la anfiya markaa la suga markaana la suga qariino waa inay meesha taaganta oo ficilka ku kutusayda o shardi labaadna waa lahayaa booskii ficilka lafdiyaa oo degay amase katro badnaan alfaad badan oo ka deeqayda waa sagaal marka matniga aad marka waa minuu mafcuulu bigiyuu ka mid ahaaday maa shay shaygo umira ay qudira caamilu caamilkiisa la qadaray jawaasan banaanaasho naxwu qaaluu waxay dhahdeen khayran ay anzala khayran aha wa wujuuban waajibnimo in loo idmaaraa la arkaa fii mawaadica waa toddoba meelood fiiri fiiri tan lagama boodi karayo shanax fii mawaadica waa meeqo sabcatin oo toddoba meequu matnigu sheega laba kaliya shantii shanaxana kuu dhiga shantaba carabkaa la marina berriba toddobabaa lagaa raba soo ma ah, berri galabaa lagaa raba toddobada insha allah nafna ilahay noo ogolaado na gaarsiiyo waayo fii mawaadica sabcatin dakara almusanifu musanifku wuxuu ka sheegay minhaa mawaadicda mawdicayni faqad labuu ka sheegay alishtiqaal iyo walmunaada labadaasuu ka sheegay shantii kale labadaas matnigaan ugu tegaynaa shantii kale aan qaadano wathali mid ka saddexeeya labadan kow iyo laba dhe horta alishtiqaal iyo almunaada soo laba ma haysatid saddex almansuubu cala alikhtisaasi waxaa la idhaha mafcuul bihi lagu nasbiyey ikhtisaas mafcuul bihigii maxaa lagu nasbiyey ikhtisaas wa huwa kaasu mansuubun waa mafcuulka lagu nasbiyey biakhusu muqadaran xaalu yahay mid la soo qadara akhusu ee ka xadfan waxaan gaar yeela laakiin maxaa lagu gartaa waa meeshe isimka lagu nasbiyey ikhtisaaska halkee dhaca damiir mutakalim ah waxda oo maxaw kayru gadaalkiisuu dhaca meel kale ma dhaco halkaas ism nasbiso markaad ku aragto wax kale u qaadan waxaa tidha waa mafcuul bihi ficilka nasbiyana waa maxe akusu aad leeda ah, ha ku shaki wuxuu ku yidhi bacda damiir mutakalim damiir mutakalima gadaalkiisa la soo qadara waxdow keligiisna ah damiir mutakalima waxda ow macahu ayru sida naxnu oo kale aye asaga waxa weya mafcuul bihigana laba mid waa inuu yahay in alu ku jirto iyo in la idaafeeyo labada laga maarmaan wey wa mafcuulkuna wuxuu noqonaa imaa bial imaa maqruunan ku lala xariir inuu yahay bial naxwo naxnu lcaraba aqra aqra naasi lidayf waxay yidhaahdeen naxnu lcaraba fiiri naxnu alcaraba aqra naasi dadka kuwa ugu martiqaad badana nahay lidayfi martiga Ah, dadka ugu sooriyada fiican aan ahanaw waana runtood carab miya sooriya lagu gaaraya ya carab sooriya laguma gaaro ah, adduunkan waxa weeyaan wax adduunka joogoo dhan neef isku yaalla martii wax u keena waa carabta wan toddoba sano jira oo macal madaxii ku yaallo bisila kuu keenaya xataa kaa gogoy maayo kawa ha markaasa meeshaana lasoo fariisana madaxii waa ku yaal hal meel kama gono waana bisili hadda ka hor keliya un gudihiyaa ka maqan carabtu noocaas yaqaan bal ratib bisanay keenayan oo meel fadhiya marka carab maaragtay deeqsinimo iyo geesinimo ayagaa iskale hmm, deeqsinimo iyo geesinimo kuwa talyaanigu tababaray carabtay caaya ma ujeeda naxnu lcaraba marka alcaraba ficilka nasbina maxaan leenahay akusu lcaraba wey naxnu anaga maxay tahay macnaheedu akusulcaraba ah, carabtan gaar yeelaahi waa naxnu annaga yuu ula jeeda annaga akusulcaraba ah, waxa aan gaar yeelayn dadka ka soocaya waa carabtee aqra naasi dadka kuw ugu marti ugu sooriyeyn wanaagsan ama ugu martiqaad wanaagsan ama lidayfi martiga yidhahda wa imaa mudaafan idaafatan macnawiya laa idaafatan lafdiya idaafa waa noo soo socotaa idaafa macnawiya iyo idaafa lafdiya insha allah booskeeda noogu imaanayda idaafa lafdiya waxaa la yidhaahdaa waa waصfi macmuulkiisi loo idaafeeyey ism faacila mafcuul bigiisi loo idaafayna amase ism mafcuula naaifaacilkiisi loo idaafayna taas maxaa la yidhahdaa idaafa lafdiya wixii aan ahayn waصfi macmuulkiisa loo idaafeyna maxaa laleeyahay idaafa macnawiya marka waa in la idaafeeya idaafa macnawiya laa idaafa lafdiya naxw naxnu macaashir اanbiyaai la nurahu naxnu anaga u yidhi nabiga salى الlahu عalيه waslm macaashir aambiyaai akusu waxaan gaar yeelaya hadda ficilka nasbiye waa inaa iska taqaan usan mara kaa lumin akusu waxaan gaar yeelaya macaashir alambiyaa ambiyada kulankoodi iyo jamaacadooda laa nuurafuna lama dhaxlo maa taragna sadaqat halkaas waxaan uga gudubnay nuucii sadexaad waa mafcuulu bihi caamilkiisa waajib loo xadfay kii afrad marka wraabic almansuubu waa midkii lagu nasbiyey cala aliqraa boorin iqraa la yidhahda maa nusiba waa wixii almansuubu waa kii lagu nasbiyey cala aliqraa'i boorin maxaa loola jeedaa wuxuu ku yidhi maxaa la yidhaha iqraa horta iqraa ku bara wa huwa iqraa tanbiihu lmukhaadabi calaa amrin maxmuudin liyafcalah aa la yidhaha korkaad ka sheege ah, waa lasoo xifdina waa daabit iqraa maxaa la yidhaha tanbiihu lmukhaadabi calaa amrin maxmuudin liyafcalah waxaa leedahay qofka lala hadlayo lagu baraarujiyo arin la mahdiyo si uu u sameeyo saasaa la yidha ra qofka la hadlayda waxaad ku baraarujinaya arrin fiican si uu u sameeyo saasaa la yidha ra waa boorin qofka ayaad jeclaysiine tanbiih mukhaaطabi calىa amri maxmudin liyafcala maxaa lagu nasbiyey marka iqraaga ism wahuwa mansuubun bitaqdiiri ilzam waajib alxadfi xaalbi ilzam ficilka ah lagu nasbiyey waajiban u xadfan yahy waa goorma laba goor wey markuu waajibka u xadfanya waa laba goor o in kurira waa haddii la soo celceliyo lafdiga lagugu boorinaya haddii la soo celceliyo asalaata salaata alwi asalaata salaata ah, asalaata salaata macnaha ilzami salaata ilzami salaata wey marka waa la iska xadfa ilzam laba baana waa la fahma ama ixfadi salaata ixfadi salaata ay aheed waa waajib mar haddii laba goor soo ma banaano inaad ku dhawaaqdo caamilka asalaatu asala mar labaadna waa waajib waa goorma lama soo celcelin laakiin waxbaa lagu cadfo waxaa lagu yidhi asayfa warumxa war wadanku meesha waa meel colaadeede asayfa ilzam laazim asayfa warumxa waranka iyo seeftu agtaa ku yaalin asayfa ah, warumxa waa laisku cadfay soo maahan waa waajib markaasna ah, waajib wey in la xadfaa haddii kaloo iska banaanye sida calaykum anfusakum iyo dunka زayda oo kale iyo واlkhamiس ah. mafcuulka شhaneeya oo waajib caamilkiisa loo xadfay almansubu waa kii lagu nasbiyey bitaxdiid kii hore kasoo horjeeda kii hore iqra boorin waa kanna waa digid maxaa la yidhahdaa taxdiir wa huwa taxdiir tambiihu lmukhaaabi calaa amrin madmuumin liyajtaniba korkaa laga soo xifdaa maaha kitaabka sharxaan ka aqaana ma waa daabit wey daabidka lagu yaqaano taxdiirka wey tanbiihulmukhaadabi waa qofka lala hadlayo lagu baraarujiyo calaa amrin madmuumin arin laysku ceebeeyo liyajtanibahu si uu uga fogaado arin oo xun aad ku baraarujinayso uga cararo uga fogaado kaasa waxa la dhaha maxaa la dhaha taxdiir asagana saddex gooray waajib tahay tii hore laba gooray waajib ahayd in caamilka la xadfaa saddex calaamo mid kamida ah, haddii la arko kan waa waajib haddii la waayana waajib noqon saddex arimood mid kamiduu ku waajibi karaa wuxuu ku yidhi wahuwa taxdiirka isimka lagu nasbiyey mansuubun waxaa lagu nasbiyey binaxwi itaqi war iska ilaali oo kale haye waajib alxadfi xaalu yahay mid waajib xadafkiisu waajib yahay waa goorma inkurira haddii la soo celceliyo naxw kalsad alsad oo kale ah, itaqi اlasad wa alsad alsad alwi waa ko aw cudif caleyh hadii wax lagu cadfo naaqatalaahi wasuqyaaha naaqatalaahi war ilaahay hashiisa iska ilaaliya hasha ilaahay idin abuuray oo ilaahay aayadda iyo mucjisada idin kaga dhigay reer tamuudow waray iska ilaaliya iyo wasuqyaha waraabkeed maalinay ceelka cabee keligeeda fuuqsee biyaha maalinna dadka kala cabi jiray ah. marka war hashaas iska ilaaliya naaqatalaahi wa suqyaha waa lagu cadfay soomaa kan saddexaad aw kaana bilafdi iyaaka lafdiga iyaaka haddii la isticmaalana waa waajib in la xadfaa waxaan rabaa caamilka naxw iyaaka min asad ir iyaaka min alasad aa lgu waa mafcuul bih caamilkii nasbi waajibaa loo xadfay iyaaka min alasad fiiriya markaa see asalku ahaa iyaaka min alasad asalkeeda intaan caamilka la xadfin see ahaa miaalku id ilaslu wuxuu ahaa baacid nafsaka min alasad baacid ka fogee nafsaka nafsadaada min alasad marka fiiri saddex shayaa la xadfay baacid ficilka waa la xadfay faacilkiina waa la xadfay nafsana waa la xadfay kaaftiyaa la reeba iyaakadu waa kaafti awal mogta mutasil ahaa iyaaka kaafti munfasilay noqon ma ujeedaa saddex faacilki iyo ficilkii mafcuulka la xadfay asalku wuxuu ahaa baacid nafsaka waroy naftaada ka fogo min alasad uma xudifa waa la xadfu ku yidhi baacid ko iyo wafaacilahu faacilkiisii wafaaciluhu dheed uma xudifa waa la xadfay baacid iyo wa faaciluhu yaa ii sheegay wa faacilu waxaan u leeyahay haye maxamed baacid maxay ku rafcisan tahay naaibu faacil saas weeye kitaabka markaa laqbaynayo icraaban ka wadaa iraabtaas la socda raabtaas la socda mase raab waxaad u taqaanaa mubtadaun marfuucun naab may waxaas ajruumiya looga soogtay hadda laqbada waa inaad markaan ku dhawaaqo inaad fahamtaa waa mafcuul bihi ala icraabay naay faacila laga dhigay mudaaf laga dhigay waa inaad fahamtaa hore ka fahamta ah, jrumi laga yimi haye uma xudifa waa la xadfay baacid iyo wa faaciluhu faacilkiisii iyo wlmudaafu mudaafku waa nafsaka wa huwa mudaafku nafsi wey fanfasala waa socmay adamiiru kaafta wey damiirku aladi damiirka huwa kaaf ah fasaara wuxuu noqday iyaaka ah, markaasaa la yidhi iyaaka min alasr iyaaka min alasr ah naftaada ka ilaali libaax saas w ka soo soco asadis maaragta meeshay ku oran kii lixaad waa mafcuulu bihi caamilkii nasbiye waajib loo xadfay almahalu lwaaridu waa mahmaahda maelka soo arooray lama bedelo almaal laa yuqayar mahmaahda lama bedelo kii oo saddexaad miyaana sheegin miya kii saddexaad miyaana sheegin saddexdii ma sheegay khalaas asadis almathal اlwaarid waa mahmaahda mahmaah mafcuul bihi soo arooray isagoo mahmaah mafcuul bihi ayaa soo arooray isagoo mahmaah hmm. saddex inaan sheegaan u marka la celcelsho iyo marka wax lagu cadfo iyo lafdiga iyaaka marka la isticmaalo eh midka لxaad oo mafcuul bihi caamilkiisi waajib loo xadfay almثl اwaarid waa mahmaada soo aroortay bxadfi mafcuul ah. bxadfi mafcuula noo qoran waa qalada yaa wax kale noo haya bxadfi caamil ma haydaa bxadfi ficlina ah. waxaad tirahdaan bxadfi ficli iska idhaahda ma dhici karto bxadfi mafcuul wax jirana maha bxadfi caamil dhe amase bxadfi ficli wax jira maaha qad raac allow ha naga dhige ya gadaal waayah tusaalihii alkilaaba calى اlbaqari alkilaaba weye meeshaas ogaada qaar wuxuu dhiga alkalaamu kalaamu waraa laga soo tegey meeshaan alkilaaba calى اlbaqar le mamaa la yaqaan wey looda la sheegayana maaha loodaan caadiga ahay waa baqarulwaxshigi duurjoogta ugaar waa alkilaaba waa mafcuulu bihi alkilaaba eeyaha ku dir eeyuhu waa kuwi lagu ugaaranayay eeyaha waxaad ku dirtaa calalbaqari baqarulwaxshiga waxaa tira soo qabo baqarulwaxshigu waa ugaar duurka ku jirta oo waaweynu aad u qiimo badan hilibkoodu waa macaan yahay subagoodu waa badan yahay hilibku waa badan yahay ugaarta kaleo dhan marka waa ka qiimo badanta maxaa yl hilib macaan hadii la yidha ayadaa kuleh hilib weynan hadii la ayadaa kule ah, wax walba ayadaa isku darsatay kulu shayin fii jawi kullu saydin fii jawi lfaras oo soomaanan qaadan sidaas wey waaya ximaaruwaxshu kaasa miya ximaaruwaxshi wey lakin kaas ogow markaas tanna waxa weeyaan waa lo duurka ku jirta wey waa lo kaas waa ximaaruwaxshi ah kadna waa wa baqarulwaxshi wey waa baqar wey eh, maxaa la idhaha lokinsi Ah, jinsi <laughs> jinsi iskuma waafaqsanidin marka qaar kisi ay leeyihin qaarna ginsi gisi ah. masaasa lo gisi waa kaas aniga maba lo duurka ku jirta la iigu sheegay waa kaasa ah. marka waxaad tidhahdaa alkilaaba waa mafcuul biiga caamilkiisa waajibka loo xadfo wey alkilaabada wey alkilaaba cala albaqari maxaad leedahay yacni baqara alwaxshi horta baqarka kuu sheegaa oo ey loo dira waa mid duurka ku jira loodaan caadigaa ey laguma diro qabashada kaama rabto ayadaaba iska taagan wuxuu ku yidhi binasbi kilaab aa la akri kilaab aa laga rabaa meesha mahan kalaam bificlin maxduufinaa lagu halkaasu kugu sheegay ir ma ujeedaa bixadfi mafcuuli inay qalad ahayd bificlin maxduufin taqdiiruhu arsil ilkilaaba wey arsil ficilkaasaa nasbiyey arsil ku dir alkilaaba calى اlbaqari wey halkaasna maxaan ku qaadanay kii lixaad oo ah maxaa la dhaha almahl alwaarid bixadfi اficl amase bixadfi اlcaamil hadhow saasaad u jawaabeen wasaabic midka todobeeya shibhu اlmahl waa carabi mahmaah shabaha maahan mael laakiin wuu shabahaa asna lama bedelo isticmaali wuxuu yidhi isticmaalku ka shabaawo minhu qowluhu tacaala intahuu ka jooga khayran lakum wa'tuu khayran war kayrna la imaada waxaa la mida ah, ahlan wa sahlan wa marxaban qofaa kuu yimid marka maxaa leedahay ahlan wa sahlan wa marxaban maxay tahay ahlantaas waa mafcuulu bihi ficilkiina waajib u xadfanya oo nasbiye oo muxuu ahaa saadafta ahlan meeshaan ehelaad ka heshay wey macnaa qofka meel laga rabaa la yidha ahlan wasahlan meeshaan eelaad ka heshay o waatayta makaanan layina ah, sahlan waa meel jir meel qodxa ka soo taagan iyo dhagxaan salka ma la dhigi karaa maya meel jilicsanoo salka la dhigi karaadna ka heshay wey waxaa soo haray marxaban maxay tahay makaanan raxban meel waasic oo ku qaada meesha qofka haddaan laga rabin maxaa la yidhahdaa meeshaan kuma qaada or iska tagale day rabta meesha weyninkii ka boota haddii la rabana meeshiio ciriiriye oo aan wax ay qadalaleso meel dhulk waa waasa kaalay alele waa waasa marka waa lagu rabaa wey warka o dhan meesha dhul weyn iyo dhul yar lagama hadlaayo meeshii lagaa rabaa ku qaada adiga soo ma jeedid marka halkaas maxaan ogaanay ahlan ficila nasbiyey oo muxuu yahay saadafta aye sahlana ficila nasbiyey waa maxay atayta marxabana ficila nasbiyey waxa weeyaan ayadana waa ataytada laftirkeeda waaya labadii matniga marka matnigan aadayna marka sharxi waa dhammaynay shan a matnigu noo dhigaayey labada kalena matnigaa noo dhigaa toddobadaas mafcuulu bihi ah, toddobadaas mafcuulu bihi caamilkoodu muxuu u xadfan yahay waajib marka shantii waa akrinay minhaa min almawaadici sabcati alatii yakuunu fiiha xadfu caamili mafcuuli waajiban minhaa waxaa ka mid a mawaadicdii toddobada aheed oo ay waajibka aheed caamilka mafcuulka nasbiyey in la xadfo waxaa ka mid a baab lishtiaal baab lishtiaali haadaa midkaanu baabulishtiaali ishtiaalkii baabkiisi wey ishtiaal waa mashquulid asagaa si fiican oo qurux badan u dhiga ishtiaalka si aad u qurux badan ayuu udhigaa fiiri wuxuu ku yidhi wa xaqiiqatuhu xaqiiqatu lishtiqaal ishtiqaalka xaqiiqadiisa qalinuu leeyahay arday arday hadduu yahay qofku qalinuu haystaa wa xaqiiqatuhu ishtiqaalka xaqiiqadiisa an yataqadama smun waa in isim hor maro o wayataakara una ka gadaal maro canhu isimkaas ficlun ficlun ficluhu maaha ficlun wey ha lama socoto ah, damiir lama socdo ficlun a laga rabaa meesha haye o oh, wasfon waa inuu isimkaas ka gadaal maro ficil ama uu ka gadaal maro wasfi sida isim faacil oo kale wasfigu waa isim faacil iyo kuwii camal falaayo wey labada mid waa inuu ka gadaal maro maaha labaduba inay ka gadaal marayaan waa in isim horeeyo isimka markuu horeeyana uu ka dambeeyo ficil ama ficil kama dambeeya maxaa ka dambeeya waصfu haye mushtaqilu waxaad ka sifaynay ficilun iyo waصfun labadooda hal mar ficilkaas iyo waصfigaasoo mushtaqilun ku mashquulay bilcamali ku camal falid fii damiir smi isimka damiirkiisa lagu camal falo isimkii asaabiqa hormaray ficilkii ka dambeeyey isimka ama waصfigii ka dambeeyey waa mashquulo oo isimka ka horeeya kuma camal fali karo sababta uga mashquulay waa maxe damiir u laabanayo isimka horeeyo ku camal falay oo ku mashquulay ah. damiir oo isimka hormaray u laabanaa uu ku mashquulay oo ku camal falay marka isimkii hore ma aadi karo awalna hal mafcuulu tusaale qaad u baahna hal mafcuul u baahna ficilka iyo wasfigo mushtaqilu ku mashquulay bilcamali ku camal falid fii damiirilismi isimka damiirkiisa lagu camal falo isimkii asaabiqa hormaray في fii mulaabisihi hiida halkaad celinaya waxaad u celidaa damiirka o fii mulaabisihi damiir isim ku dheexan ayay ku mashquuleen damiiray ku camal faleen oo ku mashquuleen ama damiir kuma mashquuline waxay ku mashquuleen isim oo loo idaafeeyo mudaaf ilayhi uu yahay damiir isimka hore u laabana ah. labadaasa mid yihin damiir inay ku camal faleen isimka hore u laabana iyo inay ku camal falaan isim oo mudaaf ah mudaaf ilayhigiisuna uu yahay damiir u laabana isimkii horreeyey labadaasay mid ku mashquulaya labadaasay mid ku mashquulaya maxay ka mashquuleen waxay ku mashquuleen waa aragnaye can ilcamali camal falay ka mashquuleen ism ism lagu camal falo ismka asaabiqi hormara ismka horey in lagu camal falo waa ka mashquuleen tusaale waa kana fiiri naxwo zaydan zayd adribuhu zayd anaa garaaca fiiri zaydan zayd adribuhu anaa garaaca wa zaydan zayd ana aniga daaribuhu zaydka mid garaacayaan ahay alana haddan garaaca ow qadan ama beriyaan garaaca iri marka zaydan sow isim hor maray maaha an yataqada isku soo dabaq misaalka iyo daabidka isku dabaq an yataqadama suna la yidhi waa zayd wayataakara canhu ficlun oo wasfun ficilkii waa adribu wasfigiina waa daaribu aye ficilkii waxaa lagu yidhi iyo wasfigii waxay ku mashquuleen damiir isimka hore u laabana adribuhu haadaasu kay u laabane zayd daaribuhu hadalkay u laabane zayd sow qaacidadii ma haydid waa kaasa baabulishtiqaal hadda haddaa intaas fahamtay waa hayda baabulishtiqaal baabulishtiqaal qofkaan maskaxda lahayn waa dhib badan yahi qofka maskaxda le wax ka fudud ma le hal maruu fahmaa dib damben u dhibma ah, maskaxduu ka shaqaysiina soo ma jeedid zaydan zayd atribu marka waxaa leedahay maxalushaydkii muxuu ahaa aan ka hadlayna horta ma taqaana yuusan kaa lumin waxaan ka hadlayna waxaan ka hadlayna waxay aheed mafcuul bihi caamilkiisi waajib loo xadfay aaway mafcuul bihigii zaydan taas wey waajibaa loo xadfay waajibaa loo xadfay oo muxuu yahay kan dambaa fasira adribu waxaa leedahay adribu zaydanan garaaca adribuhu waa garaaca waxaa la xadfay adribu ficla waa la xadfay maxaa la yidhaha midkaas maxduufkaa mufasar siinta korrig waa ism mafcuule mufasar kii la fasiray adribuda meesha ku qoran maxaa la yidhaha mufasir siinta hoos dhig waa ism faacil kii wax fasiraaye ah. midka la xadfay maxaa la yidhaha mufasar waa kii la fasiraaye y adribu ah, wey midka xadfan caamilka xadfan ficilka xadfan mufasar aa la yidhaha kii la fasiraaye ficilka meesha ku qoran maxaa la yidhaha mufasir maxaa waajib ka dhigay maxaa waajib ka dhigay waxaa waajib ka dhigay almufasar wاlmufasir laa yajtamicaan almufasar wاlmufasir laa yajtamicaani ma kulmaanba hadday kulmaan foolxumada soo baxda waa yaabe haddii meel iskugu keeno mufasir iyo mufasir haba la yaaba soo uma jeed marka meel la yskuguma keeno weliga ogow meel la yskuguma keeno waay zaydan waa mafcuul bihi caamilkii xadfayna muxuu loo xadfay waajib waajib xadf waajib maxaa waajib ka dhigay waa mufasir mufasirkiiya meesha jooga wa zaydan zaydkan asna waa mafcuul bihi caamilkii nasbiye waajibaa loo xadfay maxaad leedahay waxaa leedahay ana anigu daaribun mid garaacayaan ahay zaydan zayd ana aniga daaribuhu zaydka mid garaacayaan zaydka mid garaacayaan alana awqada muxuu ugu daray <clears throat> waa kuusoo socotaa sababta loogu daray waxay tahay isim faacil isim mafcuulna waa la midi isim faacil markuu mafcuulu bihi nasbisana haddaan alo ku jirin waajib waxaa macnuhu inuu noqdo xaalo ama mustaqbal isim faacil markuu mafcuulu bihi nasbisana haddaan alo ku jirin haddii alo ku jirto lama fiiriyo si walba isagoo maadiyu nasbi kara isagoo xaalaha nasbi kara isagoo mustaqbalhu nasbi kara haddii alo ku jirto laakiin ism faacil haddaan alu ku jirin maxaa shardiga markuu mafcuul bihi nasbina in macnuu noqdo xaalo sida alana ama uu macnuu noqdo mustaqbal sida hadan marka alana ow hadan wuxuu kutusaa daaribud inay camal fali karto maanta oo macnaheedu uu yahay ama xaalo ama uu yahay ama mustaqbal muxuu ku diidaa hadhow in lagu arkadoo leh ana daaribuhu anugu waa garaacay amsi zaydan carabiga maahana lagu leeyay ana daaribuhu ana daaribuhu ah, zaydaan garaacay amsi shalayaan garaacay ah, waxaa lagu leeya daaribu oo macnaheedu maadi yahay mafcuul maba qaadan kartaba ah, maba qaadan karto ana daaribun zaydan ma dhihi karti ana daaribun zaydan amsi ma dhihi karti waaya halkaas waa la fahmay ishtiqaal laakiin weli daabidkii waxbaa naga dhiman hadda waxaan fahnay an yataqadama smun waa in ism hormaro o wayataakara canhu ficlu oo waun oo uu ka gadaal maro ficil ama wafi labo ficilka iyo wasigoo mushtaqinu ku mashquulay bilcamali ku camalfalid fii damiirismi isimkii damiirkiisi lagu camalfalo isimkii asaabi horm intaasaan fahnay o fii mulaabisi ma anaan gaarin waxaan rabnaa ficilkii dambeeyey oo ku mashquulay isim mudaaf ah mudaafuleygiisuna uu yahay damiir ulaabana isimka horeeya mulaabiskia noo dhima miaalkiis waa kana wa zayda zayd darabtu qulaamahu addoonkiisian garac wa zaydan fiili waa mafcuul bih waa isimkii hor maray caamila ka dambeeyo ficil ah darabtu wey waa mashquulay caamilkaasioo zayd mana ku camal fari karo wuxuu ku mashquulay ulaama inuu nasbiyo ulaama uu mafcuul bih ka dhigtay ulaamana maxay mulaabis ku tahay ku dheehan tahay damiru laabana zayd ka horeey ila ulaama waa mudaaf haaduna waa mudaaf ilayh haddana marka xaad haydaa o fii mulaabisi aad gacanta ku haydaa laakiin kan markaad soo qadaraydo fiiri wa zaydan maxaad dhehe waxaad leedahay waahantu zaydan zayd waa ihaanays darabta soo qadar maydid maxaa yeel zayd maba aadan garaacina mogta laakiin yaad garaacday addoonkiisi ama wiilkiisi yaad garaacday ninkaad wiilkiisa garcday ma karaamayn ma adan karaamayn waa ihaanayd marka macnaha ka laazimaya wiilkaagoo la garaaco macnaha ka laazimaya soo qadare ee daraba soo qadarmide maal qalada beenayba noqo haddaad tidhaahdo darabtu zaydan aan garaac ila zayd ma adan garaac wiilkiisaad garaac maxaad marka soo qadare ahamtu zaydan zayd waa ihaanaysta darabtu waxaan garaacay qulaamahu wiilkiisi ah, ama addoonkiisi iyo wa qawlihi tacaala وكuلa insaaن insaan dhammaantiis alزamnaahu waxaan ku laaziminay daa'irahu camalkiisii fii cunuqi qoortiisa iiriya kula insaanin waa isimkii hormaray alzamna alzamnaana waa ficilkii ka daba maray muxuu ku mashquulay wuxuu ku mashquulay damiir u laabana isimka horey alzamnaahu haadaas oo u laabayda kula shay wa kula shayin wa kula insaanin dhe wa kula insaanin insaan dhammaantiis alzamnaahu insaanka waxaan ku laaziminay daa'irahu camalkiisii camalkiisiiyaan ku laaziminay fii cunuqi qoortiis halkaas qoortaa loo suray isagaa sameeyey markaasaa lagu abaalmarina wuxuu ku yidhi isimka horeeya caamilkii nasbinayay oo ahaa mufasarkiiyuu kuu soo qadara fiiriya fanasbu kordhiga fii daalika isimka horeeya la nasbiyo kullihi dhammaantiis bimaxduufin caamil la xadfay ayuu ku sugnaaday wujuuban waajibnimo loo xadfay ah, xadfan waajiban macnaha caamilkaasoo yufasiruhu maxduufkaad ka sifaynaya maxduufkaasoo yufasiruhu uu fasiraa maa bacda waxa ka dambeeya marka isagu waa maxay mufasar caamilka ka dambeeyana waa maxee mufasir halkaas fiiri marka yufasiru maa bacdahu qaacidadiyaa kuugu taalla falaa yajuusu ma banaana idhaaruhu caamilkaas in lasoo muujiyo lianna min caadatihim carabta caadadooda waxaa ka mid ah annahum carabtu laa yajmacuuna meel iskuguma keenaan bayna mufasirin iyo wa mufasirin mahaydaas ah, bayna mufasirin wa mufasarin ah, sidaas u shaqlo hmm, meel iskuguma keenaan carabiya hadeeru kuu soo qadara caamilyaalkii aan anagu korka ka soo qadarnay wuxuu ku yidhi wataqdiiru caamilkii maxduufkaa la soo qadaridiisa adribu zaydanan garaaca adribuhu zayd waa garaaca wa ana aniga daaribun mid garaacayaan ahay zaydan zayd ana daaribu anugu mid garaacayaanahay wa ahantu zaydan zaydaan ihaanaystay darabtu qulaamahu wiilkiisiyaan garaacay wa alzamnaa waa ku laasiminay kula insaanin insaan dhammaantiis alzamnahu waa ku laazimina wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina maxamed iska yaryaraynayna maalmaha hore si aan su-aasha jawaabaha loo gefin